inaman ciddii kaana ahaa qablakum hortiin kaanuu waxay ahaayeen yattakiduuna kuwa samays qubuura ambiyaa'ihim nebiyadooda qabriyadooda waxay ka dhigan jireen masaajida meela ay ku cibaadaystaan alaa hooyay falaa tattakiduu ha ka dhiganina alqubuura qabriyada masaajida ha ka dhiganina fa innii anugu anhaakum waa idinka reebayaa can daalika arrinkaas qabri masaajid laga duldhiso waxaa ugu horreeyo bilaabay nimankii cubaydiyiinta la odhan jiray faatimiyiintana loo yaqaano ee macnaha maqribulcarabi iyo masar iyo mar dawlad ka aasaasay nimankaasoo culimmada islaamku intooda badan isku waafaqsan inay gaalo ahaayeen oo islaamka ka baxeen maxayla madaxdooda inay ilaahay yihiin bay rumaysnaayeen inay ilaahay yihiin bay rumaysnaayeen waa nimanka mawliidka bilaabay yacni bidac aada u fara badan iyo khuraafaad aada u fara badan bay islaamka kusoo soo biiriyeen oo laga qaatay mawliidka iyo qubuur yacni waxa weye la dhiso oo la taaga iyo iyagoo ilaada lala aada iyaga u horreey macnaha way diinta ugu horreey rag badan baa kutubta alif abubakr albatillaani iyo ibnu jawzi iyo rag noocaasa ka alifay kutub oo baatilkooda ku cadiyey macnaha faqad nahaa wuu reebay marka canhu xaggiisa yacni faqad nahaa nebigu marka waa reebay canhu arrinkaas masaajid in qubuurta laga samaysto wuu reebay fii aakhiri xayaatii noloshiisa dabayaaqadeedii macnaha intii ugu dambaysay uma markaa kadibna lacana wuu lacnaday yani aakhir xayaati shan beri wey shan beri markay ka laaban tahay uma haddana lacna wuu lacnaday nabigu wahuwa isagoo fi siyaaq nafta qaadideedii isagoo ku dhex jira min ficlihi arrinkaas samayntiisu nabigu lacnaday salawatullah wasalaamu caleyh saas mana lacana min ficlihi yani samayntiisa lacna man facalahu uma lacana wuu lacnaday nabigu sal ly slam wahuwa fi siyaaq nafka qaadidiiba isagu ku dhex jira man facalahu ciddii samaysay nebigu lacnada salawatullah waslamu caleyh markii hore saddex goor buu nebigu reebay sal alay wasalam in qubuurta cibaado lala aado oo masaajid iyo meelo lagu cibaadaysta laga dhigo intuu caadiga ahayee nebigu noolaa salawatullahi wasalaamu caleyh wuu reebay waa kow noloshiisa markay soo gabagabowdo geerida uu kusoo dhawaado shan beri ay ka laabantahay geeridiisana waa reebay nebigu sal alay wasalam waa midaan hadda araabaynay markii naftaba laga qaadahayo ka socotayna waa reebay nebigu sal alay wasalam saddexdaasu iska dabageeya macna ayib wasalaatu tukasho cindahaa qubuurta agteeda lagu tukadana min daalika taasay ka mid salaad in qubuurta agteeda lagu tukadaay waa qayb ka mida ah, iyadoo masaajid laga samaystay wa in lam yubna yaaban la dhisinba masjidun masaajid yaaban laga dhisin wa huwa macnaa qawliha yacni xataa haddaadan dhisba ka duldhisin oodan agteeda masaajid ka taagin oodan dhagaxyaan ka taagin oodan wax dhisa ka samaysin laakiin agteeda aad ku tukataba masaajid baad ka samaysa saasman saa daraaddeed ma fiicna xataa salaada janaazada xataa salaada janaazada qubuurta dhexeeda in lagu tukado ma fiicna saas way maana salaada janaazada qubuurta kabaxeeda in lagu tukado ayaa fiican culimadu waxay leeyihiin haddii masaajidku iyo qubuurta derbi u dhexeeyo salaada janaazada waa lagu tukan karaa bay leeyihin laakiin wax kale maya wax kale maya saas macna wasalaatu cindaha min dalika wain lam yubna masjidun masaajid mayaa laga dhisina wa huwa macnaa qawliha waana odhaahda caaisha caaisha hadalkeeda macnihiisa wey maxay tidhi waxay tidhi kash khushiya waxaa laga cabsaday an yustakada in laga dhigto masjidan masaajid laga dhigto qabriga nebiga sal ly wasalam waxaa nebiga meeshaa loogu aasay waxaa laga cabsaday in qabrigiisa meel lagu cibaadaysto oo lagu sujuudo oo lagu salaado laga dhigo ee lagama wado qabrigiisa in masaajid laga taago ayay saxaabadu ka cabsadeen waxayna suurtagalba maa masaladaas maxaa yeele fa ina asaxaabata saxaabada nebigu lam yakuunuu maysan ahaanin liyabnuu kuwa dhisaya xawla qabrihi nebiga qabrigiisa hareerihiisa masjidan masaajid kuwa ka dhisaya maynan ahaanin intaa waa ka caqiida fiican yihin waana ka cilmi badan yihin waana ka taxadar badan yihin inay masaajidka nabiga sal alay wasalam qabri ka duldhisaan taa looga cabsan maayo waa arrin aan ka dhici karine laakiin waxaa looga cabsani intay weyneeyaan oo qaarkood qabriga yaro weyneeyaan inay qabriga agtiisa ku cibaadayso oo salaada lala aado oo qalwada lala aado halkaa lala tago qur-aan akriska lala tago taasaa ka cabsadeen macna taasoo qaarkood ka dhici karta iyay ka cabsadeen saa daraaddeed bay qolkiisa dhexdiisa loogu arko ee loogama cabsanin marnaba saxaabadu inay masaajidkiisa dushiisa qabri ka taagaan inay ka taagaan masaajid macna ayib wa kullu mawdicin meel walba oo qusida salaatu fiih salaad loola qastaayay faqad itukhida waxaa laga dhigtay masjidan masaajid baa laga dhigtay waa saas meel walba oo aad salaad la aadaba masaajidku kuu noqdo macnaha waxaa kutusaya xadiidka saxiixa abu saciid alkhudri warinay nabigu leeyahy sal lay slam alardu kulluhaa masjidun ila almaqbaratu walxamaam hamaam yani dhulka oo dhan waa meel lagu tukan karo wey oo sharcigu waa baneeyey in lagu tukado marka laga soo reebo qabriyada iyo meelaha musqulaha iyo meelaha lagu qabiso meelaha marka laga soo reebo labadaa meelood dhulka intiisoo kale waa meelad ku tukan kartaa mar lagama wado marka alardu kulluhaa masjidun dhulka oo dhan waa masaajid wada taagtaagano waa wadhisan miyaa laga wada mise waa meel lagu cibaadaysan karo oo lagu salaadi karaa laga wada waa aad ku salaadi kartaa maanaa salaada kutukan kartaa marka saas wey meesha salaadba haddii lala aadaayey masaajid bay noqotay macnaa saasaa laga wada bal kullu mawdicin mawdicin meel walba oo yusallaa fiihi lagu tukadaayo yusamaa fiihi dhexdiisa lagu tukadayo yusamaa waxaa lagu magacaaba masjidan kamaa qaala nabiyu sal ly sl nabigu siduu yihi jucilat liya alardu masjidan wa jucilat waa la yeelay lii aniga alardu dhulka ayaa laiga dhigay masjidan meelaan ku tukado wa tahuuran iyo meelaan ku dahaaro qaato dhulka oo dhan haddaan weyse waayo waan ku tayamumi oo waan ku boonaysan waa la ii banaysaa meel alla meeshii salaadu ay u qabato dhulka ka midana ah, inaan ku tukadaa la ii basa masaajid bay ii tahay saas way macna marka adiladata waxay kutusaysaa haddii aadan xataa waxba ka dhisin salaad iyo cibaado la aadaayo waa arrintii la diiday arrintii axaadiistu ay diidaysa midda iyadaa way macana maxaa loo diiday marka maxaa loo diiday waxaa loo diiday sax sida saxda marka la yidhahdo waxa weeye ama waaba shirki haddii dadka qubuurta ku jira wax la weydiisanayo ama waxay dariica iyo wasiilo u tahay oo dadka gaadhsiinay shirkigii oo haddii marka ujeeddadu ay tahay meeshanaa fadli laho baryada ilaahay lagu baryo cibaadada lagu caabudaayo way ka fadli badan tahay meelaha kale weyneyn iyo niyad noocaasoo kale haddii lala aadana waa bidco shirkina dadka way gaadhsiin sidaas way macna dadka qaarkii ama culimada qaar ka mida a ah yaa waxay yidhaahdaan nijaaso qabriga waxaa salaada loola diidan yahay meeshii qabriga caradiisa ayaa nijaasaa ah. waa xaggey nijaasadaas ruuxa markii lagu aasay carunkiisii iyo yani waxa weeyaan dhacaankiisii iyaa gaargaadhay marka nijaasa daraaddeed baa loo loo diiday saas daraaddeed haddaad nijaasada iska ilaaliso ama qabriguba uu qabri nebi yahay way bannaan tahay sil noocaasoo kale qaarkood la baxaya cilladu saa ma maxaa yeelay nebiyada ilaahay ayaanu soo marnay qubuurtooda inay xadiisku sheegayso nebiyaduna sidoodaba carun iyo yacni jidhkooda iyo ma burburo qabriyada waa ku jiraan jidhkooda caradu ma taaban mana cunayso marka jidhkeedii iyagoo qabriga ku jira oo wax dhacaana in caradoodii gaadin ayaa haddana laleeyahay hadhisina hana ku tukanina cilladu marka ma aha nijaasee cillada ay culimmadu u badan yihiin saxday axaadiistu tilmaantay waxa weeye shirkii baa laga cabsan ama shirki baaba ku jira meesha saas way macnaha weli axmed waxaa u sugnaaday bisanadin jayidin sanad wanaagsanna uu ku warinaya can ibni mascuudin buu ka warinaya radi allahu canhu marfuucan inuu nebigu yuri sal lay slam ina min shiraari innaasi dadka kuwa ugu shar badani man tudrikuhum saacatu waa dadka ay saacaddu soo gaadhi doonto wahum axyaa iyagoo nool dadka saacaddu dushooda ka dhici doonto ee nolol ay kusoo soo gaadhi doonto qiyaamadu dadkaasi waa dadka kuwa ugu shar badan wey waaladiina kuwa yattakiduuna ka dhiganaya alqubuura qubuurta masaajidan meelay ku cibaadaystaan iyo kuwa qubuurta masaajida la aada labada qolaa ugu shar badan khalqiga ilahi wa rawaahu waxaa wariyey abu daawuud abu xaatim baa wariyey fii saxiixi buu ku wariyey xadiidka nasirudiin alalbani wuu taxsiiniyey axmed shaakirna wuu tasixinaya xadiidku waa xujo wey ama xasan aduu ka dhig ama saxiixa ka dhig macnaheedu waxa weeye dadka ilaahay laba qolaa ugu shar badan qolo waa qola nolosha ay qiyaamadu kusoo gaari doonto iyagoo noolba kiyaamadu ka duldhicisa ayana nabigeena waxaa ka sugan salawatulli wasalaamu caleyh markay qiyaamadu soo dhowaato dadka muslimiinta ama mu'miniinta ee nool dabayl aada u fudud intay timaado ayay nafta ka wada qaadi dadka kuwii ugu shar badnaabaa marka soo hadhay qoladaa way qolada qiyaamadu ka dhuldhici doonta wax macnaha waxa weeya waa kii nabigu yiri sal ly slm laa taquumu saacatu wa fi lardi man yaquulu allah allah yani saacaddu ma qulayso ayadoo dhulka dushiisa uu joogo ruux odhanaya allah allah dadka kuwa ugu shar badan oo ugu gaalaysan baa isu soo hadhi kuwaasi qiyaamadu ka fuldhixi doonta qoladaa waxaa la midoo sharka kula mid ah oon ka sokaynin dadka qubuurta ku cibaadaya bal meesha la geeya u billahi calaykum dadna waxay u haystaan afdalu lqurubaati ila allah wax ilaahay loogu dhowaado waxa ugu fadli badan oo lagaba maarmi karin oo diinta tiir dhaxaad iyo lafdhaxaad u ah xudun ah ayay dadna u haystaan ilaahayna wuxuu ku tilmaamay iyo rasuulkiisa inay khalqiga ilahay kuwa ugu shar badan yihiin meesha ugu fog bay joogaan macna saasuu nabigeenu ku tilmaamaya salawatullah waslamu aleyh xadiidku waa xadiis saxiix inna min sigaari innaasi dadka kuwa ugu shar badan waxaa ka mid a ah, man tudrikuhum asaacatu qolada ay saacaddu ku imaan doonto wahum axyaa iyagoo nool nool iyo waladiina kuwa yatakiduuna ka dhiganaya alqubuura qabriyada masaajida meelo ay ku cibaadaystaan ka dhiganaya meele ay ku sujuudaan oo ku salaadaan oo ku khalweeyaan oo ilahay wax ku weydiistaan bay ka dhiganayaan qubuurta warwahu waxaa wariya xadiidka xaatim baa fi saxiixa ku wariyey fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowra ku jirta meelaha layaab waxaa ka mid a ah inkastoo culimada fuqahada ee ragga xataa minhaajka akhrisa ah iyo kutubta fiqiga ah uma badna mid uu suufiyoobay mooyaane raggaas axkaamley baa la yidhaahdaayo inta badan waa fiican yihi axkaamleyda iyo qolada eelu dariiqooyinka weligoodba dagaal bay ku jiri jireen marka xataa kutubtii fiqigaha minhaajka iyo yani waxa weye kutubtii noocaas oo kale ahay yani inay xaaraan tahay qubuurta in masaajid laga duldhiso lagu cibaadaysta cadaynaya imaamu nawowi sharxulmuhadabka wuxuu ku caddaynaya qabri in la dhisaayo waa xaaraam buu leeyahy qabri in dushiisa la dhiso inay xaaraam tahay buu cadaynaya macna imaamu shaafici baa ka horreeyey oo uu macnaha aad buu isaguna u fogeeyey in qabri dushii masaajid laga dhiso isagoo markaa ku cilaynaya cabsi laga cabsanayo in meeshaa shirki ka yimaado marka imaamu shaafici imaamu nawowi iyo aimadii weynaadee shaaficiyada hadday diidan yihiin xagee waxa laga keenay kutub shaaficiya lagama keenin waxashaaha dembiga waxaasoo kale in laga keenaayo waa ka fogtahay macna maxaa yeelay waxoogaa ijtihaadaad culimo ubaa ku jirta mooye inteeda badan kitaabkiiyo sunnadaa laga keena ijtihaadaad bacdul fuqaha waa ku jirta culimada qaarkood oo laga yaabo in laga xoog badaya macna ee meesha balaayo oo dhan fadfadhido waa kutubta dariiqooyinka wey kutubta dariiqooyinka wey balaayo oo dhan meesha fadhido macna kutubta fikiga ma ah fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jira alula masalada koobaadi waxa weeye maa dakara rasuulu sal alay wasalam nebigu wuxuu sheegay fii man cid dhexdii oo banaa dhisay masjidan masaajid dhisay masaajidkaasoo yacbudu allaha fiihi ilaahay uu dhexdiisa ku caabudayo masaajidkaasoo cinda qabri rajulin nin qabrigii agtii ahaaday saalixin oo wanaagsan walow saxad haban fayoobaato niyadulfaacil wixii saa sameeyey niyadiisa haba ficnaa ma niyad sabiba wax ku tari haddaad gaalnimo iyo bidca iyo balaayo aad lugta la gasho niyadaydaa ficlay iyo waa niyad samaaxo ku tari maysa ogow cabdullaahi bnu zubayr arja cabdullahi bnu mascuud waa kii soo maray maalin maalmaha ka mid a qolyo wardinahayo qaabkii nebigu u wardin jiray qaab aanan u wardinahay oo intay quruux qaateen bal haddana macnaha waxa weye alxamdulilah dhaha soo rida soo rida labadooda subxaan allah imisa toban subxaana allah soo rida qolyo noocaasoo kale ku hay soo maray markaasna wuxuu ku yidhi walle ama yani waxa weeye nebi maxamed salawatullah wasalaamu calayh ayaa iyo saxaabadiisii ama nebi maxamed baa had idinka idinka toosnaa ama idinkaa ka toosna wax ka dhexeyn markaasay yaalle seebaad noo odhan kartaabadhe arrinkaa ibnu mascuudow khayr un baanu ula jeednaa oo niyadsami bay naga tahay maxaad saa noo leedahay markaasaa wuxuu yidhi maa kullu muriidi khayrin yudrikuhu nin walboo wanaagidoon ah wanaaggii ma hadho ma helo mana gaado wanaag baan doonaya wax kuu darimasa wa ismi niya iyo niyad wanaag iyo khayr baan ula jeeday haddaad khaladkii gasho waxba kuu qaban mayso saas macanaa kuu shafeeci mayso marka ninku niyadu dooniba ha lahaadee marba haddaad qabri masaajid ka cagdhiso ood cibaado iyo in lagu caabuday iyo ilaahay in loogu dhawaado aad kula qasadaay adigu niyadaada hama fiicnaatee waxba qaban mayso waa baatil wey ahaaniyatu masalada waxa weye annahyu reebitaan can itamaasiil waxyaalaha sawirada a ah layska reebo wailadilamri wahiladu lamrine iyo arrinka weynankiisaiyo adeegiisa fi dalika arrinkaa dhexdiisa yacni arrinku hawshaas oo sawirada ah sida ay u adagtee sharcigu u adkeeyey macna maxaa yeele gaalnimaa ka timaada waa kii nebigu yihi sal alay slam wasawaruu fiihi tilka suwar yani waa dembi weyn weyn ruuxa sawirada samaynaya xataa ka kaydsanaya haysanaya ومن أكبر الذنوب واحد دنبيان أقوى الثالثة مثلا صدحات واحد العبرة عبرة يعني سير الله سيريه في مبالغة كحل ديراته صلى الله عليه وسلم في ذلك أرنك أكحل ديراته يعني أرنك أو إن مساجد لقد قبور تاه أما إن وحلا سبيلا آد نبي وحل ديراته صلى الله عليه وسلم وحلو كذا قبور إن مساجد لقد سبيلا وحل ديراته آد وحل ديراته ديرتان كيف كيف بيّن sida uu caddeeyey lahum iyaga ugu caddeeyey haadaa arrinkaa awalan markii hore ee dheeraanshaha waxaa laga fahmayaa markii hore uu u caddeeyey nebigu sal alay lay isagoo iska caadi ah isagoo macnaha geeri iyo waxbaan ku dhoweyn oo arrinkiisu caadi yahay buu ka hadlay uma qabla mawtihi haddana wuxuu ka hadlo u caddeeyey qabla mawtihi geeridiisa ka hor bikhamsin shan shan beri geeridiisa ka horna wuu ku soo celiyey qaala wuxuu yihi maa qaala wuxuu yidhi uma qabla mawtii bikhamsinna qaala wuxuu yidhi maa qaala wuxuu yidhi hadalkan soo marray uma lamaa kaana markii uu ahaaday fi siyaaqi nafqaadidda siyaaqa waa socoshada macnaa naftiyo socoto naftu markay ka socotay oo malagii nafta qaadayay uu la joogana markaana nebigu sal alay wasalam wuxuu ahaa lam yaktifi mid aan ku kaaftoomin bimaa taqadama wixii horay uga hormaray wuxuu horay u sameeyey iyo digniinadii hore muusan ku gaabsanin haddana waa ku soo celiyo nebigu sal alay slam isagoo naftu ka socoto macnaha intaasoo dhan waxay kutusi arrintu sidu ay u adagtahay macna u sahlaneen alraabicatu midda afraadi waxa weye nahyu reebitaanka nebiguu reebay sal lay slam can ficlihi arrinkaas samayntiisa ayuu reebay cinda qabrihi qabrigiisa agtiisa in lagu sameeyo waa reebay qabla an yuujada alqabru qabrigiisa intaan la helinba intuusa nebigu geeriniye sal lay wasalam ayuu reebay qabrigiisa ma imaanin weli oo nebigu ma geeriyoonin qabri looma samaynin yuu nebigu kasii sii degay salawatullhi waslamu calayh oo waxaa laga qaadanaya alaa falaa tattakidu alqubuura masaajida qubuurtaa waxaa soo gudagelaya qabrigiisaa soo gudagelaya salawatulli waslamu calayh marka hadalka uu leeyahayna weli nebigu ma geeriyoonin qabrina looma samayn alkhaamisatu midda shanaadi waxa weeye annahu arrinkaa oo qubuurta un lagu xidhma ah min sunani alyahuudi waannasaara yahuud iyo nasaaro dhaqankoodii iyo jidadkoodii wey fii qubuuri ambiyaa'ihim nebiyadooda qubuurtooda jidkay ku lahaayeen wey waa siday ku sameeyeen aabkay u galeen noocaas way macna in la khilaafaa lays amray yahuud iyo nasaaro dhaqankooda in lagu daydo ma ah asaadisatu midda lixaadi waxa weye lacnuhu nebiga lacnadiisa iyaahum yahuud iyo nasaaro u lacnaday calaa daalika arrinkaasu ku lacnaday lacnatullahi cala alyahuudi waannasaara waa kii nebigu sal alay slam ciddii muslim ee islaamnimo sheeganaysa ee dhaqankoodii kale ku kacana ilan ilaaha yahuudiyo nasaare kama xigee lacnadii way ku dhece ninkii dhaqan la yimaado ilaahay addoommadu ugulama kala sokayn nasab iyo dhalasho uguma kala sokayaan laakiin camal bay ama isku mid ku noqon ama ku kala gedisnaanaya camalkii yahuudiya nasaara ninkii la yimaadaayey waa la mid meeshuu aada isaga garan asaabicatu masalada toddobaad waxa weye ana muraadahu nebiga ujeeddadiisa waxa weeyaan taxdiirow digitaankiisa taxdiiruu digitaankiisa weye iyaana annaga uu noo degaya can qabri qabrigiisa uu nooga degayo ujeeddada uu nebigu leeyahy hadalka ka leeyahay qubuurta kalena wuu inooga digi qabrigiisana nebigu uu inooga digaya salawatulli wasalaamu calayh maxaa yeelay markaas qarku nebigu saaran yahay salawatullahi wasalaamu calayhi oo in qabri loo sameeyaa soo dhow saxaabada marka wuxuu ka cabsanayaa inay ku kacaan sidii yahuud iyo nasaaro oo kale ama saxaabada hadday isku kicin ummaddu inay ku kacdo saa daraaddeed meesha iyo maqaamka wuxuu keensanaya waa jidinaya inuu nabigu arrintaasoo yani laga cabsanayo inuu ka digniin bixiyo salawatullhi waslamu calayh athaaminatu masalada waxa wey alcillatu cilada iyo sababka iyo cadami ibraazi qabrihi qabriga nebiga sal alay waslam banaanka soo saarid la-aanta ama ah banaanka loo soo saarin cilada iyo sababka keenay maxaa banaanka loogu samayn waayo sababta waxa way waxaa laga cadsaday inay dadku ku dhagaan oy ku cibaadaystaan oy ku xidhmaan ayib ataasicatu masalada sagaalaadi waxa weeye fii macna ittikaabiha samaysigeeda masjidan masaajid laga samaysto oo laga dhigtaayo macnahay leedahay maxay tahay macnaheedu masaajid ha ka dhiganina marka laleeyahay mahadhisinaa laga wadaa waa laga wadaa laakiin macno intaa ka guda weynna waa laga wadaa ha ku cibaadaysanina ha aadinaa laga wadaa saas way macna ama ha dhisnaata ma yasib dhisnaanin alcaashiratu masalada tobnaadi waxa weeye annahu qarana wuxuu isku xidhay nebigu bayna man ittakhadahaa ciddii qubuurtaa ka dhigatay masaajid ka dhigatay iyo wa bayna man taquumu iyo cidda ay ku istaagi doonto caleyhi dushiisa asaacatu saacad labadaa qoluu nebigu xidhiidhiyey fadakara markaasu wuxuu sheegay addariicata shaygii dadka gaadhsiinayay ila shirki shirkiga gaadhsiinaya oo qubuurtoo la dhisa qabla wuquucihi intuusan dhicin qabrigiisa oo laga dhigto cibaado lala aadaayo waa dariica ila shirki intuusan dhicin buu nebigu sheegay maca khaatimatihi waxa uu ku gebagaboobahayana wuu sheegay khaatimada waa gebagabadood dariicada waa shayga siduu kuusii wado shirkiga ku geenay khaatimada shaygaana maxaa la yidhahdaa sawbka ama dariicada khaatimadeedu muxuu yahay waa shirki soma macnaha sababkiina waa sheegay sababku wuxuu ku dhammaanahayo dadka gaadhsiinayo ku gabagaboobahayo shirkigii ana nebigu waa sheegay salawatullah waslamu caleyh oo shirki xaggee buu ku sheegay wuxuu ku sheegay kuwaa khalqi ilaah ugu shar badan ee qiyaamada ku dul waa mushrikiin kuwan qubuurta ka samaysanaya ee qubuurta dhisayana waa dariicatun ila shirki wey macna saasuu nebigu labadaba ku sheegay salawatullahi waslamu caleyh alxaadiyatu cashrata ka koob iyo tobnaad dikruu nebiga sheegitaankiisa way salawatulli wasalaamu caleyh fii khubati khudbadiisii buu ku sheegay qabla mowti intuusan geeriyoon bikhamsin shambri geeridii shambri kahor khudbaduu akhriyey ayuu ku sheegay nabigu sal alay wasalam alradda radin ayuu nabigu sheegay sal alay wasalam cala daa'ifatayni labadii qolo la radiyo ama waxaa ku jirta fii daalika arrinkaa waxaa ku dhex jira alraddu radin cala daa'ifatayni laba kooxood baa la radinaya allatayni labada kooxoodoo hum humaa iyaguba asharu ahlilbidac dadka ahlulbidaca ah ee bidcooyinka sameeya labada qole ugu shar badan talo waa labadee qolo laba kooxoodoo cala aliطlaaq ayagoo dhan ugu shar badan baa wuu soo wada labada qolo ayb bal akhrajahum waxayba ka saareen bacdu ahlilcilmi culimada qaarkood waxayba ka bixiyeen labadaa qolo min asintayni wasabciina firqa laba-iyo toddobaatanka kooxood ee ummadda u qaybsami doonta ayayba laga saaray labiiyo toddobaatanka kooxood kumaba jiraan maxaa yeel labiiyo toddobaatanka kooxood ee xadiisku sheegay xadiidku sheegay alaaa wasabciin soomaalia min asintayn min athalaati wasabciin saasa fi maxaa yeele xadiiska saasa kusoo arortay iftaraqat alyahuuda calaa ixdaa wasabciina firqa وافترقت النصارى على سنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة ثلاث إلى رأس أيضا مدى مركا يعني صدح إيو صدباتا كا كوحون صدح إيو صدباتا كا كوحون علماء waxay u badan yihiin waa ummadda nabiga ka mid sallallahu alayhi wasallam alayhi tayib culimada qaar ka mid a marka waxay ayagu saddex iyo toddobaatanka kumaba jiraanoo ummadda nebigaba lagu tirin maayo salawatullah waslamu caleyh gaalo wey macna gaalo weeyaane islaam ma aha maxaa yeelay kooxaha firaqdaa kale ee saddex iyo toddobaatanka waa muslimiin laakiin jidkii nebigay garab mareen salawatullah wasalaamu caleyh laakiin ma gaaloodin kuwa labada laakiin waa gaaloodeen oo culimo badan baa gaalaysiinaysa wa hum labadaa gole waxa weye alraafida qole waa raafidada waa shiicada wey koox ka mid a shiicada qole ka mid a raafidada qoladan isna cashariyada la yidhaahde macnaha waxa weeyaan eeraan qolyahan hadda macnaha waxa weeye la yidhaahdo umayni iyo qoladiisiiw kuwa wey raafidada nimanka la yidhahdo raafidada nimanka la yidhahdo kuwaas culimo fara badan baa gaalaysiinaya culimada islaamka hore ka mid waxaa loo gaalaysiinayana wax kale ma ah mabaadi'da asaasigay gumaysan yihiin ayaa kitaabka iyo sunnada ka hor imaanay kow waxaa ka ah isku kitaab ma nihin kitaabka qur-aanka waxay rumaysan yihin inuu kala dhiman yahay oosan dhammaystirnayn saasay rumaysan qur-aankeenu inuu mubadel yahay qur-aankaan haysanno kii nebi maxamed kusoo degay inuusan ahayn bay rumaysan yihin oo wax ka badlan yihin waa gaalnimo cad waxaa kaloo rumaysan yihiin in a'immadooda waxaa jira kow iyo toban imaamo labiyo toban imaamo ha labiyo toban imaam oy rumaysan yihiin macsuumiin inay yihiinoo dembi uusan ka dhicin oo ambiyada qaarkood ay ka fadli badan yihin bay rumaysan yihin cilmulhaybka inay ogyihiin bay rumaysan yihin kulli kutubtooday ku taala saxaabadii nebiga sal alay wasalam dhowr nin markii laga soo reebo inay ridoobeen oo islaamka ka wada baxeen bay rumaysan yihin wax islaam kaga dambeeyeyba inuusan jirin waxaasoo dhan iyo balaaye ka daran haweenkii nebiga sal alay wasalam yani waxa weeye aflagaadooyin fara badan bay u waxaasoo dhan ayay rumaysan yihin kutubtooday ku qorantay maraajicdooda laakiin ayagu markaad kulantaan waxa weeyaan ree magaalnima yaqaanaan waxa la yidhaha suqya ayay yaqaanaano waxaasoo dhan in la qarsan karo ay rumaysan yihin sheeganin waxaa cadaysan ha ku qarsoonaato dadka afkale kula hada diintoodaa bannaynaysa iyo kutubtoodaa bannaynaysa raafidadaasi marka noocaasa culimada intooda badan ama qaar badan oo ka mida waa gaalaysiinaya firaqda xataa islaamiga laguma daro saas way macana ayib firqada labaadi waxa weeye waa nimanka la yidhahdo jahmiyada xanasiib xumaa yani usuushii oo maanta muslimiinta ka luntay daraaddeed usuushii baa luntay iyo miisaankii oo ka lumaya jahliga oo aad u badan daraaddied ayaa muslimiintii maanta waxay noqdeen nin alla ninkii yidhaahda calan islaam baan xambaarsanahay waa la garab istaagaya waa la ayidaya asagaa islaamba ka jira saas daraaddeed soomaalidu fiica kalama hadli karti eeraan baa xun baa soomaali agteeda kuma oran karis war maxaad ku qataano maxaa idin siiya wax kale ma ah ninka ugu roon xukumii salmaan rushdi bay dil ku xukumeen waa inta maraykankay caycaayaanoo maraykanka wax ka sheegaan war waxaase de mabda maaha mabda markaas haddana waxaa loo muqaarana lagu odhanayaa war kuwan macasha waaweyn ee macnaha waxa weye khaliijka ah way dhaamaan kuwa khaliijka way dhaamaan war kuwan khaliiska iyo iyaga too dhinac iska dhigay dadka waxaa lagu miisaamaa mabda'ooda caqiidadoodaa lagu miisaamaa mabdaiya waxay rumaysan yihiin baa lagu miisaamayo ama baadi ku noqdaan ama ay ku hagaagaan laakiin hadal uu hadlay iyo maxkamad uu qaaday laakiin nasiib xumo intaasoo dhan la garan maayo gaalay neceb yihiin unbaa la dhihi saas wey macana qolada labaadi waa nimanka la yidhahdo waljahmiya jahmiyada waay jahmiyadu iyaguna waa niman khayr daran oo nimanka ay ka yimaadeen weeye sifaadka in la ta'wiiliyo kow nimankay bilaababay yacdi ibni dirham iyo jahmi safwaan iyo muctasiladu iyagay ka jeedaan oo ashaaciradu iyagay ka jeedaan oo maaturidiyadu iyaga ka jeedaan oo kullaabiyadu iyaga kasoo jeedaan kulli balaayo dhan nimankii bilaabay wey culimada islaamku waagay soo baxeen waa nimanka bilaabay ilaahay carshigiisa kama sarreeya meel kastuu jooga jahmiyaa bilowday ilaahay subxaana watacaala naartiisu sii jiri mayse way baabi sifaad ilaahay ma yeelan karee sifaadka waa in loo diido addoommadiisu u ekaan haddii layidhahda gacan buu leeyahay iyo lug buu leeyahay iyo indhuu leeyahay hadii layidhahda addoommadiisa isu ekaana waa in loo diido sifaad oo waxaasi ma jiraan la yidhahda jahmiyaa keenta balaayadaasoo dhan iyagaa keena jahmigan kadaata bilaabay madhabka bilaabay nin khayr daran buu ahaa aakhirkiisii nin falsafioo hadal badan oo muran badan oo balaayo qodqodid badan buu ahaa waagii dambe xataa waxaa la sheegaa wuxuu la dooday niman falaasifa ah niman feelosofiyiin oo dhib badan yuu la dooday oo malaaxido ilaahayba aan rumaysnayn markaasaa say u wadeen u wadeen u wadeen ba waxay gaadhsiiyeen ilaahay ma jiro afartan afartan beri ayuusan sujuudinuusan salaad tukanin ilaahay buu garan laayay waa nin noocaas oo kale mabaadi' fara badan oo uu ninkaasi keenay ayaa ashcariyadu maanta ay wataan oo mabaadi u ah oy kow ka tahay ilaahay subxaana watacala tacala meel kasoo jooga jahl ibnu safaan iyo jacdi ibnu dirham baa waxaa ayuu ka yimi macna marka jahmiyaduna culimada islaamku markay soo baxeen kulli waxay isku waafaqeen inay gaalo yihiin waxayna fatwoodeen in la laayo saa daraaddeed jahbinu safo wuxuu ka mid ahaa raggii dhegta dhiigga loo daray maalin baa lagu ciiday saas macna lagu udxiyaysay nin madaxda muslimiinta ka mid aha intuu soo qabto inuu dhegta dhiigga u daray culimadaana saa u fatwo maxaa yeele waxa weye wuu ridoobay islaamku ka baxay saas weeyaan wa bisababi araafidati nimanka raafidada ah daraadood shiicada raafidada ah daraaddeed baa xadata shirku iyuu shirki ku yimid wa cibaadatu lqubuuri iyo qubuurtoo la caabudo wa hum iyagu awalu man ciddii ugu horraysay weye oo banaa dhisay calayhaa dusheeda almasaajida masaajida ka dhistay qubuur cid masaajid ka dulistaay raafidadaa ugu horreysay shirkigaa iyagaa bilaabay inkaar allah ku riday ahaaniyata casharata masalada labiy tobnaadi waxa weeye maa buliya bihi waxa nebiga lagu imtixaanay salawatullhi wasalaamu calayh oo min shiddati nasci nascma nasciga waxaa laga wadaa xanuunka waayo xanuunka iyo kaarka haya nabiga sal alla alay wasalam darnaanshaha uu daran yahay nasci cid u qoray sooma jiraan nasci oo nuun ah saas oo sax طيب الثالثة عشرة مسألة صدح الثلاثي وحوي ما أكرم به وحى النبي قال وكر عليه صلوات الله والسلام عليه ومن الخلة شعيلك نافك شعيلك آتك إلهي أمسى على سبحانه وتعالى آتك إلهي أمسى على نبي صلوات الله والسلام عليه الرابعة عشرة عشرة سيدة أطريق بلاد وحوي التصريح عضي العضي biannaha kulladu aclaa inay ka sarayso min almaxabati jacaylka inay ka sarrayso waa carabi carabiga maxaba iyo kulla ayaa kala jira afaar fara badan baa jiro oo jacaylka loo isticmaalay jacaylka macnaha darajaad ah darajada ugu sarraysa ee cidhibkeeda ah yaa qullada la yidhahdaa marka marka maxabada iyadaa ka sarraysa saas way waxaa la fahmi marka loo geeyo xadiidkan iyo xadiid kale laysu geeyo nebiga sal lla alay slam waxaa lagu yidhi man axabu nnaasi ilayka dad yaad ugu jeceshahay markaasuu yidhi ragga abubakar baad ugu jeclahay haweenkana caaishaad ugu jeclahay marka qalbiga nebiga sal alay waslam jacayl wuu galay oo makhluuqa jeclaaday oo saxaabadiisa jeclaaday laakiin khulla martabada iyo derajada oo jacaylka darajaadkiisa ugu sarreeya ka mida ah, ma geli nebiga qalbigiisa salawatullah waslamu calayh ruux makhluuqana muusan jeclaanin ilahay buu u hayay macnakaas ayb araabicata cashrata alkhaamisata cashrata fashan iyo tobnaad waxa weeye altasriixu caddayn la caddeeyo biana sidiiqa abubakar afdalu saxaabati saxaabada inuu ugu fadli badnaa cala alilaaq wax khilaafsan ma jiro markii laga reebo qolyo gullaad ahoo islaamba aan lagu tirinino yacni shiicada ka mid markii laga reebo ummaddu isku waafaqsanta abubakar inuu ugu fadli badan ummadda sidaas wey nebigaana xadiis fara badan ku caddeeyey assaadisata cashrata inuu ugu fadli badan yahay bayna saxaabadu yani usoo taageeno nabiga sal lay slam booskiisii u fadhiisteeno khilaafada ugu dhiibeen asaadisata casarata sadexi toonaad waxa weeye alishaaratu tilmaamid ilaa khalaafatihi mas-uuliyaddiiyo xilku ummadda u qaban doono ayuu nebigu tilmaamaya salawatullah waslamu caleyh markuu leeyahay walaw kuntu muttakidan minkum walaw kuntu muttakidan khaliila latakhadtu abaabakrin khaliila markuu saa leeyahay wuxuu nebigu tilmaamaya salawatullahi wasalaamu calayhi waayo nebigow yaad imaadaa haddaad ii weyda abubakar wuxuu ugu nabi kuli salawatullah waslamu caleyh macnaha haddii aan geeriyoodo intaas aad igu soo gaari weydo abubakar baad meesha ugu imaama nebigu waa kii odhan jiray salaadda markii uu tukanayay salaadda macnaha ka baxay salaadda markuu xanuunsaday u yeedha abubakar dadka salaadda hadda ee lagu qalqaaliyey inuu nin kala geliyo booskiisa ee dhihi nabigu sal alay wasalam ilaahay iyo ummaddii rasuulkii waa diideen waxaan abubakar ahayn abubakar ha loo yeedha buu nebigu salawatullah waslamu caleyh waa kii marka salaadda ka bixiyey axaadiis fara badan oo saasa ah waxay kutusayaan waa si godka la galay igoo keligiya ee qur-aanka lagu sheegay axaadiistaasoo dhan baa waxay kutusayaan inuu abubakar mudnaa khilaafada saxaabaduna waaba isku ijmaaceen khilaafo dhexdooda kama dhicin abubakar inuu uguna fadli badan yahay saxaabada nebigana salawatulli wasalam caleyh masliyii iyo xilka ummadda uga dambaynaya maca shiicadoo warkooda la qabanaynin oo waxba ahayn ayaa khilaafsan hada wabillahi towfiiq sala allahuma wasalam cala nabiyina maxamed wala alhamdu lillahi صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله وباب هاي ما جاء وحي في oo adilo ah wixii ku yimid ana alguluwa xadgudub fii qubuuri saalixiin dadka wawanaagsan qubuurtooda xadgudub lagu sameeyaa yusayiruhaa xadgudubkii qubuurtaa wuxuu ka dhigayaa awsaanan sanamyo oo sucbadu la caabudayo min duuni illahi alla sokadi macnaha wixii adilo ah ee ku soo arooray ayuu baab u yahay haddii dadka walwanaagsan qubuurtooda iyo xabaalahooda lagu xadgudbo oo la weyneeyo in ay xadgudubkaasi uu ka dhigayo sidii sanamyo la caabudo oo kale marba haddii wax loo raadsadoo la aaday qubuurtaasi waxay noqdeen sanamyo ilaahay sukadii la caabuday noqdeen maca inuu qabrigu ruuxa ku jiro oo lagu xadgudbo oo la weyneeyo oo qadarkiisa la dhaafiyo qabrigiisii inuu sanam ku noqonayo maxaa daliilu ah maxaa daliilu ah taasuu macnaha kaga hadlaya maa shay ayuu baab u yahay jaa yimid oo adilo ah ana alguluwa xadgudub fii qubuuri saalixiin dadka wanaagsan xabaalahooda lagu xadgudbaayo yusayiruhaa xadgudubkaasi wuxuu ka ahaysiinayaa xabaalihii awsaanan sanamyo ayuu ka ahaysiinayaa taasoo tucbadu la caabudayo min duuni illahi ala sokadi yacni magaca sanam iyo xugum sanam buu qaadanayaa qabrigii haddii ruuxii ku jiray lagu xadgudbo ilahay waxyaaluhu raaxa laga siiyo rawa malikun maalik wuxuu warinayaa fi lmuwafa kitaabkiisa muwafaca wuxuu ku warinayaa ana rasuula allahi sal alay wasalam rasuulku qaala inuu yihi allahuma laa tajcal qabrii wasanan yucbad اشتد غضب الله على qوم اتkذوu qbوra أنbiyaaئiهm masاaجida allahuma allahayw buu nabigu uri sl ly slam laa tajcal allow hayeeli qabrii qabrigayga wasanan sanam ilaah ha ka dhig kaasoo yucbadu la caabudo ishtadda waxaa daraaday buu nabigu uri sal lay wasalam qadab ullaahi ilaahay cadhadiisa calaa qowmin dad dushood bay ilaahay ku daraatay qowmkaasoo itakaduu samaystay qubuura ambiyaa'ihim nebiyadooda xabaalahooda masaajida masaajid ka dhigtay qolyahaasi ilaahay cadhidoo cardiis dushooda aada ugu daqaatay ilahay baa aada ugu carooday baa laga wadaa xadiidka imaamu maalik mursal buu ka dhigay oo zayd ibnu aslam can cafa bni yasaar ayuu ka warinaya sida haddii la yidhahdo mursal buu noqonaya لكن حديثه شواهد بدم قليل شواهد في حديث صحيح قل غنيا إمام أحمد دوري بن سعد أبو نعيم ابن عاد دوري يعني مزاد التزور لحديثه مركة لشواهده وحديث صحيح قل غنيا معه فقال صلى الله عليه وسلم إله ويدي سنة إله قبر لي لها كبهن وطن وطن كي صنم فورا نصوك لبرا النيل محاوضة حيث يا إلهي ترى ma alfarqu bayna alwasan wasanam haya haya wasanka waxaa la yidhahdaa wax walbo ilahay kasoo hadho la caabudo ama sawir ha lahaado ama lahaan ama xajmi ha lahaado ama yuusanlahaan wasankana sawirkana waa waxaan ujeedaa sanamkana waxaa la yidhahdaa wixii sawir leh oo taagan oo la qoray ama dhagax ha laga qoro ama geed ha laga qoro sanam baa la yidhahda wasankana waxaa soo gulaya wax walbo ilahay ka soo haray subxana watacaala oo la caabudo ee wadanka la yidhaaha marka ilaahu qabrigayga sanam adiga sokada la caabudo ha ka dhigin buu nabigu sal alay wasalam ilaahay weydiistay markaasaa nabigu sal lay slam wuxuu sheegay ilaahay inuu aada ku cadhooday dadka xabaalihii nebiyadooda ka dhigtay masaajid iyo meele ay ku cibaadaystaan oo intay dhiseen haddana ku cibaadaysanaya oo ilaahay ugu dhawaanaya kuwaas ilaahay cadhadiisa aada dushooda ugu daraantay buu nabigu sal ly slam marka sida uu leeyahay ibnu qayim nebiga sal alay slam baryadaas ilahay waa ka aqbalay wuxuu leeyahay faajaaba rabu lcaalamiina ducaaءahu waaxaatahu bihalaaثati ljudraani xataa gadat arjaa'uhu biducaa'ihi fii cizati waximaayati wasiyaani abyaadaasuu macnaa ku sheegaya wuxuu leeyahay ilaahay wuu aqbalay nebiga salawatullah wasalaamu aleyh baryadiisii wuu ka aqbalay wuxuuna qabrigiisa ku wareejiyey saddex derbi ilaa ay ka noqotay qabriga dhinacyihiisa oo dhan baryadii nabiga sal alla alay wasalam mid aan la geli karin oo ilaa shan oo waardiya saaran yahay saddex derbina waa lagu wareejiyey haddana waardi baa saaran marka ilaahay nabiga sal alay wasalam ducadiisa waa ka aqbalay isla markaa haddana iyadoo weliba dad saalixiina qabriyadood waxuun ilaahay subxaana wa tacaala uu maaragtay uu u caroonahayo lagu samaynayo dushooda ayaa qabrigii nabiga sal alay slam ilaahay ilaaliyey oo ilahay waa ka aqbalay baryada nabiga salawatulli waslamu caleyh waxaa laga qaadanayaa qabriga haddii macnaha cibaado lala aado la caabudo ama ruuxa ku jira wax loo raadsado inuu qabrigaasi sida sanamkii gaaladu caabudi jirtoo kale uu noqonayo macnaa xukunka inuu qaadanayo ayaa laga qaadanaya saxaabaduna ridwaanu llahi calayhim waa nebi soo marnay inay dadaal aada u fara badan ku bixiyeen meelaha la weyneeye dadku weyneeyaan sidii loo baabi'in lahaa cumar ibnu khataab radi allahu canhu inagii soo marnay soo sheegnay geedii saxaabadu ay kula mubaayacodeen nebiga sal ly slam baycatu ridwaan hoosteeda ka dhacday geedaas xilligii cumar intuu ka war helay dad raaraadinayo inay barakaystaan doonay ayuu yaala gooyey sidoo kaleeto futuuxaadkii waagii muslimiintu ay furus iyo ruum iyo ay furanayeen ayaa waxay sheegaan oo dabri iyo kayrkii ay soo guuriyeen waxaa loogu tegey markii la furtay furs nin meyd ah oo madaxiisa uu yaallo kitaab ninka meydka nin ay marka barakaystaan oo markay roob waayaan iyo soo saaraan meydkiisa oo roob lagu siiyu ahaabay leeyi ninkaas marka xilligii cumar bn khataab radi allahu canhu ayaa markii la furtay furus ayaa loogu tegay meesha markii la weydiiyena waxay dhaheen waa meydkii ninkii la odhan jiray danyaal daayayaal macnaha inkastoo qur-aanka lagu sheegin laakiin kutubta reer bani israa'iil nebi buu ahaa bay leeyihi marka yani ninkii la odhan jiray ee boqorka ahaa ee kaydka darnaaye mujrimkee wax baabiiyey ninkaasaa soo qabsaday ciraaq buu marka u geeriyooday meeshaasu marka yuu meydkiisu ooli jiray way barakaysan jireen saasay macnaha leedahay riwaayadu saxaabadu ridwaanullaahi calayhim markay meesha ugu tageen cumar baa marka lasoo talageliyey oo la yidhi maxaan samaynaa ninkaasaanu haynaa wuxuu yihi ninkaasi meel aysan dadku garanayna lagu aaso markaasaa waxay sameeyeen intay dhowr iyo toban qabri qodeen dhowr iyo toban qabri yay mid kamida geliyeen oo dalabkeebu ku jiraa marka dhowr iyo toban yani god oo midna meeshan ka taaganya midna halkaa ku yaala midna kee ku aasanya la garan maayo marka saasay marka kaga idhatireen oo dadka kaga qariyeen macna marka yani mashaahidda noocaas oo kale iyo qubuurta noocaas iyo qubadaha iyo waxyaalaha saas oo kale loo barakaysto salafku ridwaanullaahi calayhim nebigaana u dardaarmo uga tegay way baabi'in jireen macna dadka in laga gooyo saasay macnaha aada ugu dadaali jireen radi allahu canhum waarda <clears throat> walibn jariir ibn jariir waxaa usugnaaday bisanadihi sanadkiisana uu ku warinayaa can sufyaan wuxuu ka warinayaa yani sanadku waa taxaya ibnu jariir laga bilaabo ilaa sufyaan uu iska soo gaabsaday saasaa lagu gaabiyaa bisanadihi sanadkiisa wuxuu ka warinayaa can sufyaan wuxuu ka warinayaa sufyaan ibnu saciid ilthawri waaye can mansuur can sufyaan ibni mansuur saasuu idin qoray miya waa khalad can sufyaan can mansuur waaye can mujaahid saas way macana mansuurkaas mansuur ibnu muctamir asulami weeyaan marka waa shayku sufyaan ina sufyaanku ina mansuur ma ah waa khalad wey can sufyaanin wuxuu ka warinayaa can mansuurin can mujaahidin mujaahid ibnu jabri ibnu jabrin taabicigii macna afara'aytum allaata waalcuza aayadda dhexdeeda ayaa qaala wuxuu yihi mujaahid yani aayadda markuu fasirayay mujaahid wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa laatadu yalutu mid qasa lahum iyaga wuxuu u qasi jiray asawiiqa ay lilxujaaji xujaajta wuxuu u qasi jiray asawiiqa boorashka fa maata markaasuu dhintay facakafuu markaasay ku dul nagaadeen calaa qabrii qabrigiisay dul farfadhiisteen oy dul joogeen sidaa oo kale mujaahid siduu yihi oo kale ayaa qaala waxaa yidhi abuljawza ninka la yidhaah can ibni cabaasin buuna ka warinayaa abuljawzaga ibn cabaas baa laga sheegayoo abuljawza baa ka sheegay kaana wuxuu ahaa buri ibni cabaas yarutu ninka allaase la yidhaah midkii qasuu ahaa asawiiqa boorashka ayuu qasi jiray lilxaaji dadka xujayda ah ayuu boorashka u qasi jiray markuu geeriyoodayna qabrigiisii bay dul dul degeen oo ay macnaha waxa weya cibaado la aadeen degiddaa ay dul degeen baa waxay keentay marka inuu marka dambe noqdo magiciisii la siiyo sanam asnaamta waaweyn ee caabudaan ka mid maraaxil badan bay soo marta inagii soo marneen marka waxaa meesha laga qaadanayaa qabrigii markii hore loo aaday laata nin saalix u ahaa oo wanaagsan ujeeda ninkaa saalixee wanaagsan wuu dhintay waa la xabaalay xabaashiisii yay markaa aadeen ayagoo isaga salaaxiisii iyo wanaagiisii khayrkiisii ula jeeda oo aaday kadibna si u socotay u socotay waxayba noqotayba sanam weyn oo laata la yidhaahdo oo ummado dhan iyo qabiilooyin dhan ay ku xidhan yihiin oo caabudaan saasuu noqday macana maxay ka bilaabantay marka waa qabrigii oo marka noqday watan iyo sanam noqday wy macana qubuurtu haddii la aado la caabudo inay sanam noqonayso ayay macnaha daliil u tahay saas wy macana waynu soo marnay yani latiga waxa la yihi yaludtudaas luqada carabigda waxa la yihi bimacna alkhalqu bisamnin aw gayrihi markii subag iyo waxyaalo kale inta lagu daro shayga la qasoon la hooyo ayaa la yidhaahdaa latta sida caajiinka oo kale ayuu ku macno dhow yahay sawiiqana waxaa la yidhaahdaa waa baalkan hadda borashka la yidhaahdo ama moshaalida la yidhaahdo magac loo yaqaanaba waa qamandida iyo waxyaalaha la nooca shaciirta iyo inta la shiido inta la shiido ayaa markaa kadib macnaha waxa weyaan la qasanaya iyadoo iska diyaarsan ama ha la solo ama si kale baa lagu sameeyo iyadoo iska diyaarsan oo daqiiq ah ayaa biyo iyo subag iyo waxta wax lagu daroo la qasto ayaa la cabaa marka waa boorash wey ah. marka nin wuxuu ahaa laatadu markiisii hore fiican oo dadka xujaydiiyo beytka ilaaha yimaada ayuu u khidmayn jiray oo cunto u samayn jiray oo boorashkaa u qasti jiray saasuu ahaan jiray macnaha nin aanu qiimo badano agtooda qiimo kule buu ahaa saasaana keentay inay macnaha aadaan qabrigiisii kaana wuxuu abuu mujaahid yaludtu mid qasaa lahum yaga asawiiqa boorashku u qasi jiray famaata markaasuu geeriyooday facakafuu markaasay dul degeenoo ku dul nagaadeen calaa qabrii qabrigiisa wakada sidaasa qaala waxaa yidhi abuljawza abujawzagaasi waa nin taabici wey aws ibni cabdillaahi arribci baa la yidhahdaa waa nin taabici ah can ibni cabaasin wuxuu ka warinayaa kaana wuxuu ahaa laatuh yaludtu mid qasa asawiiqa ayuu lilxaaji xujaydu u qasi jiray saasuu macanaa xujaydu u qasi jiray xadiidka riwaayadaa dambe ibn cabaas bukhaariga kusoo aroortay ayib waxaa laga gaadanayaa waagii hore jaahiliyadii hore jaahiliyadii hore dadka xaramka degan dadka xujida way ukhidmayn jireen oo xoolahooda siin jireen xoolahooday siin jireen sida hadda la sameeyo kale maaha hadda wax wax kugu tari arki maysa wax un wax kaa faa-iida mooyaane wax haba yaraatee wax kugu biiriya meeshaasi qalla maadeji saas taqriibanna culimadu waa tilmaamaya ibnu cuthaymiin wuu tilmaamaya dadka waagii hore ee jaahiliyada sidii loogu loo ixtiraami jiray xujayda muslimiinta maada degan uma ixtiraamaan in badan oo ka mid saas way macana bal waxa weeyaan badeecada iyo alaabta iyo waxay doonayaan inay iibsadaan iyo yaani maalinka ama xaj ama ramadaan soo galo ayaa waxa weye xilka la wada geynaya markaasaa waxa weeye waxaa lagu samaynaya wax layaab le macnaa dadka lagu samaynaya can ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal lacana rasuulu lahi sal lay slam nabigu wuxuu lacnaday buuri zaa'iraati lqubuur qubuurta haweenka siyaarta haweenka qubuurta taga waalmutakidiina iyo dadka ka dhigta calayha qubuurta dusheeda almasaajida meelo lagu sujuudo lagu cibaadaysto dadka ka dhigta waasuruja iyo faynuusaha yani ilaysyada iyo faynuusyaha iyo yani tirigyada iyo dadka kashi kushida dhexeeda rawaha waxaa wariyey xadiidkaasi ahlu sunan baa wariyey xadiidka ahlu sunan baa wariyey xadiidka cabdullahi bni cabaas saddex jumluu ka kooban yahay jumlada koobaad lacana rasul la sal lay slam zaa'iraati alqubuur jumladaas sixadeeda iyo dacfigeeda waa laysku haystaa muran aada fara badan baa ka taagan jumlada labaad walmurtakidiina calayha almasaajida iyadu waa saxiix oo inagii soo marnay axaadiis fara badan oo u markhaati kacaysa nebigu sal alay slam inuu lacnaday ciddii qubuurta masaajid ka samaysanta ama qubuurtii nebiyada ha noqdeen ama kuwo kale ha noqdeen middan dambe ee wasuruja wasurujda ayaduna xagga dacfiga waxay kula mid tahay iyo muranka ka taagan jumlada hore lacana rasul lah sal zaa'iraati lqubuur labadoodaasba muran aada u fara badan baa ka taagan lakin jumlada dhexe waa sax iyadu muranka ma taagnaa xadiidka marka sixadiisa iyo dacfigiisa saa sheegnayba aada baa laysugu haystaa qadiiman wa xadiidan ragga mucaasiriinta hadda sheekh axmed shaakir wuu tasxiixiyey rag kaleeto oo tasxiixiyey ama taxsiiniyeyna waa jiraan xadiidku inuu xasan yahay ku tilmaamay laakiin sheekh nasir iddiin alalbani waa daciifinaya oo riwaayadan ah zaa'iraati alqubuur wuxuu leeyahy waa riwaaya shaadda wey waxaa loo badan yahay oo ibnu cabaas riwaayaadkiisa qaarkood ay tilmaamayaan abu hurayrena laga warinaya xasaan ibnu haabitna laga warinaya lafdi sidan ka gedisan oo ah lacana rasuul lahi sal alay slam zuwaaraati alqubuur zuwaaraat lafdigaas yuu leeyahay yaa sax ah laakiin lafdiga zaa'iraat lqubuur ah waa daciif buu leeyahay qolada taxsiininaya iyo isaga oo tadciifinayana sababka laysku haystaa waxaa ku jira nin la yidhaahdo yani waxa weeyaan saalax mawla umihani ninkaasaa ku jira waa nin aada murab badan abu saalix abu saalix mawla umihani oo muxadidiintu ay isku khilaasan yihiin dacfigiisa iyo sixadiisa yani waxa wey siqanimadiisa iyo daciifnimadiisa ninkaasaa muran aada u far badan ka taagan yahay maana saas weyaan xadiidkan marka saa markaan u garanno murankaa ka jira sixadiisa iyo dacfigiisa mas'alada uu ka hadlayo oo haweenku qubuurta ma ziyaaran karaan horta qubuurta la ziyaarto waa sunno sidii sharciga ahayd in loo ziyaarto oo nabigu sal ly slam markii hore ummadda waa ka nahiyey waagii ay gaalnimada ku cusbaayeen diintana aynan aqoon badan ulahayn jahrina uu jiray waxaa laga cabsanaya inay ku fitnoobaan saas daraaddeed nebigu waa u diiday salawatullai waslamu aleyh qubuur lama ziyaaran karo gadaal dambe nebigu waa ka fasaxay salawatulli waslaamu calayh kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur fazuuruuha fa inaha tudakirukum alaakhira horaa waxaan idiin diiday qubuurta ziyaaradeede hadda xadda ziyaartagu nabigu sal ly slam waa laydin ogolaaday maxaa yele aakharay idin xusuusinaysaa marka khilaaf kama joogo muranno culimada dhexeeda kama taagna in ragga ay sunno u tahay inay qubuurta soo siyaartaan oo siyaarada la siyaarinayana waa siyaaradii macnaha sharciga ahayd ee sunnadu ay sheegtay oo nabigu sal lay slam laba arrimoodba waa loo ziyaaran buhi laba ujeedaba uu sheegay mid weeyaane liannaha tudmicu alcayna wa tuxzinu lqalba wa tudakiru laakhira qalbiga way cabsi bay ku dhalisaa iyo murug aakaro ruuxan qabriga ku jira shalayta adoontan u ahaa markaad yani isgarab dhigto talabaadna isha ayay ilmo ka keentaa buu nabigu salawatullah waslamu caleyh qubuurta markaas tagtowaad ilmayn ee dadkan amwaada aada u tagto ta saddexaadna aakharay idin xusuusin buuri nabigu sal alay slam intaa waa faa-iidooyinka uu kala imaanayo ruuxii tegey dadka qubuurta ku jirana waa loo ducayn oo nebigu sal lla waslam uu salaami jiro oo u ducan jiray asalaamu calaykum diyaara qowmin mu'miniin wa innaa in shaa allahu bikum laaxiquun antum salafuna wanaxnu bilasar waa u ducan jira nebigu sal lay slam ducadaa dadka ahlulqubuurta loo ducaynayana waa ujeedooyinka loo tegay intaa ka badan oo in iyaga wax laga raadiya iyaga wax laga hunguriyeeya iyaga wax loo doonta iyaga wax loo geysta maya marka saasaa loo kala qaaday ziyaaradu qaar mashruuc oo diinta sheegtayna waa jirtaa kayra diidayna waa jirtaa yaan laysku dhex qaldi wey macna haddii la yidhahdo war waxaad wadaani waa khalad qubuurtana wax ka raadsanaysaan siyaaradii baa la diiday yaan loo bedelin siyaarada sharcigu sheegay midda la wado ma ah midda la hayana ma ah way ka gedisantaha macna siyaarada sharcigu sheegay faa-iidooyinkaasay leedahay marka ragga sunnay u tahay taas khilaaf kama taagna haweenka iyaga ma loo ogolaya mise looma ogolaa masaladaa way masalada dooda aada fara badan ay ka taaganta macna aada baa laysugu haystaa oo isku haysiga laysku haystana waxaa keenaya horta waxaa laisgu khilaafsan yahay ilaa dhowr qowl culimada qaar waxay leeyihin waa xaaraam oo haweenku qubuurta ma ziyaaran karaan ragga basay gooni ku tahay waxay u deliishanayaan xadiidkan hadda aan dul nahay lacna rasul lah sal alay waslam zaa'iraati alqubuur xadiidkaasay u daliishanayaan lacnaduna shay haddii sharcigu uu lacnado waa dembiyada waaweyn taxriim bay kutusi taasay daliishanayaan qolana waxay leeyihin xaaraam mehe waa makruuh oo waa karaaha weyn waxay deliishanayaan xadiidkii umu caiya radi allahu canha nuhiina can itibaaci ljanaa'is walam yuczam calayna yani raacitaanka janaazada iyo ziyaarada isku mid ka dhigan marka waxay yidhahdeen waa un karaahiye xaaraam ma gaadsiisna halkaas iyaguna marayaan qaarna waa jaa-is bay leeyihin way bannaan tahay qaarna waa sunnay leeyihin qolada odhanaya waa jaa-is oo waa sunna waxay deliishanayaan haweeneydii nabigu soo maray salawatullai wasalaamu caleyh iyadoo qabriga qabri dul taaganoo ilmo ka wiil ka dhintay u ooyeysa ee uu nabigu dhihi jiray iska sabir ee dhihi jirtay ilayka canii fainaka lam tusab bimusiibati ee u dhihi markii dambe nabiga u imaan jirtay sal lla alay slam ee uu ku dhihi jiray asabru cinda sadmati aluulaa haweenaydaasi qabri bay dul joogtay nabigu kuma odhanin siyaarada qabrigu kuma banaana iska tag maku odhanin macna taa waa laga qaadan xagahun laga qaadan bay leeyihin nabigu markuu yihi sal lla alay wasalam fazuuruuha fainaha tudakirukum alaakhira zuuruuha amarkaasi rag iyo haweenba waa soo gudagelayna maxaa haweenka lagaga saari marka xadiidkan haddaad tidhahdaana waaba daciif bay leeyihi ma sugna agsanada ayib lafdiga kale ee sugan ee zuwaaraati lqubuur ah waa ka gedisan inuu isagu waxa weeye zuwaaraat lafdiga saxda ah ee la wada ogolyahay inuu saxiix yahay macnaha waa kuwa siyaarada badan zuwaaraat macnaha waxa weeye waa siiqatu mubaalaqa kuwa noqnoqoshada ziyaarada badyo ee haweenka ah kuwaasaa lacnada kusoo aroortay laakiin ziyaaro hal mar ama laba gooroo yar maya marka xadiidkana dood baan ka qabnaa waxaa kaleeto adilada deliishanayaan ka mid a nebiga salawatullhi wasalaamu caleyh habeen habeenada ka mida isagoo caaisha gurigeeda jooga ayuu si deg dega ah uga baxay habeennimo wey badhkii kabuhu si wuxuu ku qaatay fudud albaabku si fudud u furay wuu baxay caaisha radi allahu canha marka inay huruduu moodaya way soo jeedaa markuu dhaqaaqay bay ka daba dhaqaaqday waxay isleeda iyadu markaa amu haweenkiisii kala aaday nebiguna meel kalu socda salawatullahi waslamu caleyh way ka dabagashay nebigu sal lla lay slam si socday socdaybu wuxuu tegey qubuurta muslimiinta ee faqiic faqiic halkaasuu marka muddo taagnaayo u ducaynayay cabaar markuu taagnaa iyaduna meel bay taagandoo ma arg yani waxa weeyaan way aragtaa iyadu laakiin nebigu ma arkay salawatullah waslamu caleyh laakiin waa u muuqataa mudatuusha mudatuusha nebigu u arkaa salawatullahi waslamu caleyh wuu soo laabtay marka nebigu sal lla lay slam markuu soo dhamaystay buu soo noqday ayaduna markay aragtay nebiga soo gadoomay bay kasoo hor oroday way soo socotay markuu soo laxadsan way soo laxadsan markuu macnaha wax ayr ayar ayr ayar bay socon gurigay kasoo horgashay markay soo gashay bay macnaha uu yimid iyadoo neef tuurays ama ha dhacay bal maxaa kugu dhacay markaasay tii waxba ma jiraan nabi allo markaasuu yidhi ama warkaad ii sheegi waxa jira ama allah ii sheegi doona bay way cabsan marka hadda ka hor bay intay wax ka qariyeen nabiga sal ly isku dayeen yuu ilaahay u sheegay markaasay warka u sheegtay markaasuu nabigu sal lay slam waxay ku tihi macnaha markuu u sheegay meeshuu ka yimid yay tihi nebi allaho maxaan dhahaa anugu maxaan dhahaa yani inuu usoo duceeyey oo qubuurtii usoo ducey waxaasu usheegay anugu maxaan dhahaa bay tihi marka markaasuu nebigu sal lay slam wuxuu ku yihi quulii assalaamu calaykum yaa ahla adiyaari min almu'miniin ducaday dhihi lahayd buu marka nebigu u sheegay sal lay slam marka caaisha waa haweeney haddana qubuurta markay tagto waxay dhihi lahayd buu nebigu u sheegay sal lay slam adiladaa iyo adilo kaloo fara badan ayay deliishanayaan qolyaha odhanaya haweenaydu qubuurta waa tegi kartaa kulligeed qolyaha diidani waa wada bushinayaa kulli adiladaasoo dhan bushi bay ku wada furayaan masaladu marka waa masalo dood aada u fara badan ay ka taagan tahay doodaana waxaa macnaha in lagu dooda keenaysaa idanka nebigu sal alay slam haweenkuma ku jiraan waa kow ta labaad xadiidkan aan tun taagannahay ma asaxay mise ma asixin waa laba waa sababka labaad ta saddexaad hadduu asaxay isagii axaadiista kale maxaa lagu jamcinaya waa sababka saddexaad asbaabtaasaa keenaysa in laysku khilaafo masaladu marka waa masale khilaafkeedu mashhuur yahay ragga ogol ee odhanaya waa sunno horta sida loo badan yahay ee culimada u badan yihiin qadiiman oo xadiidan waa ama inay xaaraam tahay ama waa inay karaahiyato labadaasaa loo badan yahay laakiin dadka ogol ee odhanaya way tegi kartaa way ziyaaran kartaa waxaa ka mid a alqurtubi waxaa ka mid a imaamu shawkani waxaa ka mid a sheekh naasir iddiin alalbani ayaa ka mid a oo masalada aada ugu niqaashay kitaabkiisa axkaam aljanaa-is doonto waa u noqon kartaa dadka diidan waxaa kow ka ah shaykhul ibnu taymiya iyo culimadan hadda sacuudiga khaasatan sheekh ibnu baaz waa diidan yihin ma ogola xaaraam inay tabi u arkaan ciddii masaladaa niqaashkeeda u baahata ha u laabato majmuucu lfataawa mujaladka labaatan iyo afraad safxada saddex boqol iyo afartan iyo saddex aada buu shekhulislaam ibnu taymiya masaladaa uu uga hadlay marka masale aan jasmin karna maaha waa adagtahay macnaha jasminteeda yani ragga ku hardamay iyo adiladeeda aada labada dhinacba xoog badan marka ninkay u sahlanaato hada rajaxo laakiin waxa weeye wallahu aclam baanu kaga baxayna fiihi masaa'il baabkan masaa'il dhowraa ku jirta xadiidka marka qeybtiisaasi waa taa qeybta labaad walmutakhidiina calayha almasaajida oo iska cadda waynu soo marnay inaan qubuurta la dhisi karin ama aan lagu tukan karin oo cibaado lala aadi karin qaybta wasuruja odhanaysa qubuurta iyadana in macnaha waxa weeyaan la iftiimiyo ayaa la diidan yahay oo iftiiminta waxa laga wadaa qubuurta ayaa nalal bay ku shidi jireen faynusay geen jireen iyo tireegyo iyo meeshaasaa la degi jiray marka marka sideedaba qabriga in uun hawl laga hayo uun ilays loogu shidayo mooyaane in xataa waxa weeyaan la ilaysiiyo qubuurta maya haddii ruux lagu aasaayo saasoo kale loogu baahdo dhib ma leh laakiin haddii kaleeto waa bidca wey maanaa ma banaana oo haddii la yidhaha xadidku waa saxiix haddii la yidhahda xataa xadiidku waa daciif waxaa inagu filan axaadiista kaleete nebigu sal lla alay slam uu bidcada kaga digayo macna kuwaasaa inugu filan fiihi masaa'il baabkan waxaa ku jira masaa'il dhowr ah alulaa masalada koobaadi waxa weeye tafsiru lawthaan awthaantoo la fasiro wasanka macna wasanka maxaa la yidhahdaa kullu maa cubida min duuni illahi calaa ayi wajhin kaan siduu dooniba ha u yaalle wax kastoo ilaahay ka soo hadho la caabuda wasan la yidhahda macna athaaniyatu masalamada labaadi waxa weeye tafsiiru lcibaada cibaadadoo la fasiro cibaadadoo la fasiro macna oo cibaadada cid kastoo laysu duleeyo oo wax loo raadsado ayaa la yidhaahdaa waa la caabuda la dhihi karaa macna athaalithatu masalada saddexaadi waxa weeye annahu nabigu sal alay waslam lam yastacid ma uusan ilaahay ma uusan ka magangelin ilaa mimaa shay mooyaane yuqaafu wuquucu dhicitaankiisa laga cabsanayo wax kale nebigu sal alay slam ilaahay muusan u odhanin ilaahay qabrigayga yaan wasan laga dhiganin ilaa cabsi inuu dhaco laga cabsanayo mooyaane wa ficlan waana dhacay waana dhacay oo arrintii nebigu ka cabsanayay salawatulli wasalaamu calayh inkastoo qabrigiisa nebiga la ilaaliyey haddana dadka meelaha fogfog ka jooga qabriga ma yani suurtagal uma ahe nebiga sal alay slam way u dhawaaqdeen oo isaga waa la baryey oo macnaa lakin qabrigiisa maya araabicatu masalada afraadi waxa weye qarnuhu nebiga la xidhiidhintiisa bi haada arrinkaa uu la xidhiidhiyey itikaadi itikhaada qubuuri alambiyaa nebiyada qabriyadooda oo laga samaysto masaajida macnaha qabrigiisa midda saddexaad annahu sal alla alay waslam nebigu lam yastacid muusan ilaahay kama ka magangelin <clears throat> ilaa mima shay mooye wax kale muusan kana magangelin shaygaasoo yukhaaqu laga cabsanayo wuquucuhu dhicitaankiisa macnaa waxa weeye qabrigayga ilaahu watan la caabudo sanam la caabudo ha ka dhigin markuu ilaahay leeyaha weydiisanayo waa un wax laga cabsanayo inuu dhaco saas macana ilaa hadduusan kaba cabsanaynin suurtagal ahi aynan ahayn inuu dhacdo muusa nabigu sal lla alay waslam ilahay ba muusan ka magangelin macana arraabicatu mid afraad waxa weeye qasruhu nabiga la xidhiidintiisa fii haada arrinkaa wuxuu la xidhiidiyey itikhaada qubuuri alambiyaa nebiyada qabriyadoodi iyo xabaalahoodoo laga dhigtay masaajidda masaajid laga dhigtay isaga kiisii markuu sheegay iyo nebiyadii kalena dabageliyey oo ku xijiyey macna ku xidhay qabriyadooda iyo xabaalahooda masaajid in laga inaan laga dhiganin macna alkhaamisatu midda shanaad waxa weeye dikru shiddati algadab cadhada ilaahay cadhada daraashaheedoo la sheego min allahi xagga ilaahay cadhada xagga ilaahay ka timid oo daran inay qolyaha ku ku dhacdayna ama ay ku dhacayso oo iyadana la sheegay qadabka iyo cadhadu waa ilaahay sifaatkiisa mid ka mid o ah. tilmaamaha ilaahay uu leeyahay wa sidaa inaan u daynaana fiican waxaba yaraatee addoommada cadhadooda iyo ta ilaahayna subxaana wa tacaala isuma eka wax isshabaha ma aha waa mid ilaahay u qalanta subxaana watacaala daatadiisa iyo cadamadiisa iyo weynankiisa caro u qalanta wey macana ta makluuqa ma ah ta makluuqa waa isbedel maskaxdiisa ku dhaco dhiiggaa karo oo wax saas oo kaleetay ku timaada sababkana isku mid ma ah raadka ka dhasha sifada makhluuqa ee qadobka la yidhahdiyo ta ilaahay raadka ka dhashana isku mid ma ah wax isshabaha maa ma ma marka sifadaa la diidi maayo waa intaa loo suray sifaatu afcaalkii ka mid asaadisatu midda lixaad waxa weeye min ahamiha faa-iidooyinkata ugu weyn ba weeye masaa-ishata ugu weyn macrifatu sifatu macrifati cibaadati laat laata caabudidiin la caabuday sifadayd ahayd oo la garto qaabkay ahayd cibaadadaas allatii laatadaasoo hiya iyadu akbaru lawsaan sanamyada la caabudata ugu weyn ahayd